بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وxaبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم waxaynu kusoo guda jirnay شharxii mتن تحفة الأطفال والغilman للشheikh سulayman الجمزوري xalqadihii u dambeeyeyna waynu soo marinay oo waxaynu sheegnay xalqadii u dambeysay inaynu gudagalnay baabkii aqsaam ulmed ama medka iyo axkaamtiisa iyo qeybihiisa wixii ku tacalluqayay waxaynu sheegnay medku inuu ka mid ahaa ama axkaam ulmed saddexdii arrimood ee muqadimada naadimku raxmat ullaahi caleyh uu kaga hadlay ee uu yihi wabacdu hada nadmu lilmuriidi fi nuuni wاtanwiini wاlmuduud nuun iyo tanwiin unu soo dhammaynay sidoo kale axkaamtii iyo mulxaqaadka ahaa ee soo raacayeen uuna soo dhammayn axkaamun min masaakina xukmu laami alwalaami alficli milayn mutaqaaribeyn xukmu nuun walmiim almushadadateyn qeybtii saddexaad ee u dambeysay ee manduumadan uu ku khatimayey ayaynu kusoo guda jirnay oo ah almuduud aqsaamuha wa axkaamuha <clears throat> waxaynu sheegnay laba baab ayaynu maxaahde xalaqaadkii hore qaybta midka aynu kaga soo qaadan oo waa aqsaamu اlmed iyo axkaam almed alfarci aqsaamu lmed waxaynu sheegnay in uu midka u qaybsamo laba asaalatan marka hore labadaasi ay yihiin med asliya iyo med farciya mid walba waxaynu sheegnay waxaa lagu garanayo waxaynu sheegnay midka asligaa ah, in lagu garanayo maxay hayde waa midka aan wax sababa ku qotomin oo in miqdaarkiisa la jiido aysan u baahnayn in maxay hayde sabab la helo sidoo kale tacriif isla midka asliga ah lagu garanayo sheegay naadimku raxmatullaahi caleyh oo wuxuu idhi midka xuruufulmed oo saddexa ahaa waaw iyo ya iyo alif shuruuddoodii wata haddii xarafka ka dambeeya hayra hamzin ama sukuun hamziye sukuun u noqon waayo oo labada keyrkoodu noqdo midka ku jira waa asli ayaynu hi asliga tacriifkiisu saasuu ahaa <clears throat> midka farciga ah waxaynu soo sheegnay inuu yahay mid ku qotobo sabab sababtaasina inay ahayd laba arrimood midun hamza iyo sukuun waxaynu sheegnay midka asliga ah miqdaarkiisu inuu ah xarakataan laba xarako xarakataanna yani xaraf maxay hayde laba xarafoo xarakaysan inta dhowow qoogu uu qaadanayo ama zamanka uu qaadanaya nudqigoogu ayuu qaadanayaa midka asligaa lagamana kordhin karo miqdaarkaasi ilaa uu farci noqdo farciga waxaynu sheegnay labada arrimood inuu ku yimaado hamziya sukuun la kulma xuruufu almid waxaynu sheegnay hamzadu marka ay xuruufulmid la kulantay inay saddex qaab ula kulanto saddexdaa qaab ee ay ula kulantayna uu ka dhalanayo saddex midoo farci ay ka dhalanayaan labada sukuunku marka uu la kulmo xuruufulmidna ay ka dhalanayaan laba mid oo farciya hamsadu marka ay la kulanto xuruufulmid saddex qaabba ula kulantaa inay xagga hore ka marto iyo inay agga inay xagga hore ka marto kelmad ku wada jiraan waa markay xagga hore marto waa qaabkaa iyo inay xagga dambe ka marto oo ay kelmad ku wada jiraan iyo inay xagga dambe ka marto laba kelmood ku kala jiraan waa saddexdaa qaab inay xagga hore ka marto waa sida aamanuu iimaanan iyo uutii oo kale waa maxay haydee waa qaabka hore hadday xagga hore ka marto markay xagga dambe dhacdana laba qaabba ka soo baxaya markay xagga dambe hamsadii ka marto inay kelmadkooda jiraan sida jaaa iyo siia iyo suu-un oo kale <clears throat> iyo in ay laba kelmood ku kale jiraan sida yaa ayuha iyo fii ummiha iyo qaaluu in oo kale saddexda mid ee ka dhasha hamzada waxaanu sheegnay inuu haddii xagga hore ka marto midka ka dhasho la dhaa medel bedel haddii xagga dambe ka marto kelmad ku wada kulmaana la dhahdo medel muttasil haddii xagga dambe ka marto oy laba kelmadood ku kala jiraanna la dhahdo medel munfasil sukuunku laba qaab inuu la kulmo ama isagu marka uu la kulmayo xuruufulmed inuu laba qaab uu yahay laba midood inuu sukuun asli yahay oo labada xaaladoodba sugmayo laazima yelzamu fi اlxaalayn sida eh, maala alana oo kale alana hadda a xarfumeedkii laamkaa ka dambeya labada xaaladoodba waa sugmaya iyo maxyaay fii qira'ati man askanaha iyo inuu sukuunku noqdo sukuun caarida oo fii xaalati اlwaqfina soo darsaya imanaya fii xaalati اlwaslina dhacaya sukuunka asligaa ah ama laazimkaa ah xuruufulmid marka uula kulmo midka ka dhasho waxaa la dhaha midda laazim sukuunka caaridka ah marka uu la kulmo xuruufulmid midka ka dhasho midulcaarid ba la idan muduuda farciga waa shantaasi saddex hamsada ka dhashay oo ah bedel hadday hamsadii xagga hore ka marto iyo mutasil haddii hamsadii xagga dambe ka marto xuruufulmid oy kelmid ku wada jiraan iyo munfasil oo haddii xagga dambe ka marto xuruufulmid oy laba kelmid ku kala jiraan saddexda hamsa iyo laba sukuun hadduu sukuunku laazim noqdo ilzamu fi lxaalayn waa mid alaazim iyo hadduu sukuunku caarid noqdo oo fii xaalat اlwaqfina uu sugmo fii xaalat lwaslna uu dhaco midka ka dhashana waxaa lamid alcaarid waxaynu soo sheegnay sidoo kale muduudaasi farciga ee shantaasa in ay leeyihiin axkaam axkaam almuduud alfarciya waxaynu sheegnay inay tahay saddex alwujuub iyo jawaaz iyo alluzuum waxaynu sheegnay wujuubka halmed inuu qaatay lusuumkana halmed inuu qaatay jawaaskana saddexda soo hadhay inay qaybsadeen waxaynu sheegnay wujuubka inuu qaatay madkii mutasilka ahaa ciladii loo waajibiyeyna waynu sheegnay inay nas ku soo aroortay sidii riwaayatu ibn mascuud aynu soo sheegnay waa madkii mutasilkii xukunkii koowaad wuxuu qaatay alwujuub keligii baa le cidi lama wadaagto lusuumkana waxaa qaatay med allaasim jawaaskana waxaa wadaagay saddex meddal munfasil iyo med alcaarid lasukuun iyo med albedel saddexdaasina waxay wadaageen jawaas halkaasay inoo maraysay maanta in allahu tacaala waxaynu sheegaynaa axkaamtii iyo maxay hayde miqdaaraadka mid walba miqdaarka la akhriyay in allahu tacaala waxaynu soo sheegnay midka mutasilka ah inuu xukunkiisa wujuub yahay wujuubna waxaynu sheegnay inay tahay in laga kordhiyo miqdaarkii abiiciga xarakataankii in laga kordhiyo waa waa laazim ama waa waajib waa maxayhayde nasna ku sugan waanay sheegnay ibnujasir raxmat ullahi caleyh inuu yidhi xataa tatabactu qasra اlmunfasili falam ajidhu fii qira'ati صaxiixati walaa shaada yani waa meel walba waan mari mutasilka oo la gaabinayo oo qasri la akhrinayo meel lakuma arag idan waxaa midka mutasilkaa ah xukunkiisa uu ku noqday wujuub maxay hayde naskaa sugan wujuubkaasina waxa weye in miqdaarkii abiicigaa ah laga kordhiyo kordhintaasi haddaba quraadu waxay quraadu isku waafaqeen waxaynu odhan karaa midka mutasilka ah in laga kordhiyo miqdaarkii abiiciga ahaa oo laga ziyaadiyo maxalu itifaaq bayn اlqura quraadu waa isku waafaqeen laakiin waxay isku khilaafeen miqdaarka kordhinta marka yani khilaafkaasi waa fii baabi اlqira'aat inaga mabxadkeena ma aha oo baab اlmadi wاlqasri imaam shaطib uu sheegay ida alifun aw yauha bacda kasratin aw ilwaaw can dami laqi اlhamza طuwila fain yanfasil faاlqasra baadirhu طaaliba halkaas iyo mabxadkiisaasaa laga eegi laakiin waxayna khuseeye xafs can caasim muxuu akhriyaya midka mutasilka ah hadday quraadu isku waafaqeen in miqdaarkii abiiciga ahaa laga kordhiyey xarakataankii miqdaarka kordhintana ay isku khilaafeen oo tafaawut uu ku jiro xafsan caasim wuxuu akhriyaya arbac xarakaat aw hamsa xarakaat arbac xarakaat waa in labadii xarako labo kale lagu daro hamsa xarakaat in saddex xarako lagu daro tacbiirka waa la dha in afar xarako ama afar xarafoo xarakaysan inta lagu dhawaaqay ama zamanka nudqiga uu qaadanaya in la siiyo mutasilkii waa riwaayata xabsan cas ama shan la siiyo quraada kale maxay akhriyayaan waxa weeyaan mabxadkiisu fii baab اlqira'aat waay waxaynu sheegnay jawaaska inay wadaagaan oo maalan tusaale haddaynu bixino mutasilkii oo kale jaaءa xafsan casb wuxuu akhriyaa arbaca xarakaat oo khamsa xarakaat jaaءahum maala sii'at suuءu wاtabacu oo kale midka xukunka jawaaska waxaa wadaagay saddex mid waa munfasil iyo caarid iyo bedel siduu yihi wajaaئizu madun waqasru infusil wamiثlu da in carada aw qudima اhamzu saddexdaa mid munfasilka iyo caaridka iyo bedelku waxay wadaagaan xukunka la dha aljawaaz jawaaz waxaanu sheegnay siduu naadimkuga sheegay wajaa'izun maddun wa qasrun waxaa bannaan in la dheereeyo oo miqdaarkii abiicigii laga kordhiyo iyo wa qasrun in lagu gaabsado miqdaarkii abiiciga ah xarakataanka la saddexda medba waxaynu ka hadlaynaa waxa xafs can caasim ka khuseeya wixii kale aynu ka tilmaami karna waynu sheegaynaa siday u kala horeena waynu u kala qaadanayna munfasil xukunka wuxuu leeyahay jawaaz ayaynu nidhi oo jawaazu اlmadi wاlqasri in la dheereeyo iyo in la gaabiyo in xarakataankii lagu gaabsado iyo in laga kordhiyo ayuu maxay hayde munfasil ku leeyahy in la gaabiyo inagu maalan markaynu xafsan caasim min ariiqi shaatibi akhriyayno dee inta mutasilka umaynu akhrina arbac xarakaat markaa gaabinta halkay ka imanaysaa waa mabxaث qiraa'ada <clears throat> xafsan caasim baynu laakiin ka hadlaynaa xafsan caasim min ariiqi الshaatibiya maxay hayde waxa uu ku jiraa qolada dheeraynaysa ee miqdaarkii طabiiciga ahayd ka kordhinaysa ama طayibaة الnashr waxa uu ku leeyahay qasr almufasil buu ku leeyahay ama min طariiqi الshaatibiya oo ta aynu ku akhrino ah waxa uu ku leeyahay maxay hayd arbaca xarakaat oo khamsa xarakaat sidii mutasilka marka aynu leenahay munfasilka waxa ku banaan jawaazu اlqasri iyo almaddi e, waa marka loo eego macradka qira'aadka ama qiraa'o walba goonideeda marka looga hadlayo waxaa laga yaabaa maxay haydee qiraa'adaasi in ama riwaayadaasi ay tahay riwaayinka qolada gaabinaysa ama qolada dheeraynaysa xabsan caasim waxaynu sheegnay inuu min ariiqi shaatibiya uu ku leeyahay munfasilka e, maxay arbac xarakaat aw hamsa xarakaat ama fii gayrihi min alquraaء wاriwaayaat wاruwaah waxay qolo way gaabinaysaa qolo inta xafs ayay akhriyaysaa qolo way ka sii kordhinaysaa wajaaئizu madun waqasrun baabkiisana mabxadkiisa fii baab اlqira'aati ayaa laga eegi fain yanfasil faاlqasra baadirhu طaaliban bikhulfihi ma yurwiika daran wamukhdala laakiin waxaynu haysanaynaa inuu xafsan caasi min ariiqi shaatibiya munfasilka uu akhriyayo maxay hideen أربع حركات أو خمس حركات كقراءته للمتصل كمقداره في المتصل ama halkaan le jaa'izun maddun waqasun waxaa bannaan dheereen iyo gaabin waa fii macradi اlqiraa'aat siduu imaam adubaac raxmat ullahi calayhi minxatu diljalaal buu ku sheegay amaa maxay haydeen riwaayo walba marka goonideeda looga hadlayo waxa ay ku leedahay maxay haydeen dheerayn iyo gaabin unbaa loo eegaya mabxadkaasina waa mabxadka qiraa'adka waa kaa munfasilkan yaa ayuha fii ummiha qaaluu in oo kale waa munfasilkii waa saddexdii madee wadaagayay jawaaska waxaa ku xiga alcaarid mad ulcaarid sukuun mad ulcaarid lisukuun waxa uu leeyahay isaguna maddun waa qasrun xukunkii jawaaska ayuu ku jiraa in la dheeray iyo in la gaabiyo isaga wuxuu kaga duwan yahay munfasilkaa saddexda dheerayn iyo gaabin iyo dhexdhexayn saddexdaba isagu waa soo geleen oo in miqdaarkii abiicigii lagu gaabsado maxayhayde waa u sugan tahay in afar xarako la akhriyo waa sugan tahay in lix xarako la akhriyana waa sugan tahay bal xataa likulli qura qiraa'gooni qiraa'o gooni lama aha laakiin maxay haydeen jamiic اlqura waxay isku waafaqeen mad alcaarid lisukun in saddexda weji la siiyo yacni in xukunka jawaaska la siiyo oo jaa'izun madun in la dheereeyo oo dheerantii afar ay ka bilaamayso ilaa iyo lix iyo qasrun in la gaabsado miqdaarkii abiici waa xukunkawaa madka keliyata ee quraadu ay isku waafaqeen maxay haydeen inuu xukunkaa jawaaska ah maxay haydeen la wada siiyo qasrun iyo maxayhayde madun oo labadii miqdaar arbaca xarakaat aw sita xarakaat waana tuu imaam shaatib raxmat ullaahi calayhi tilmaamayo wa can kullihim bilmaddi maa qabla saakinin wa cinda sukuuni اlwaqfi wajhaani usila yacni saddexda wejiba waa uu ku leeyahay quraadoo dhanna waa ka simeyn xafs keliyata oo iyaaka nac alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin xarakata inaad akhrido الحمد لله رب العالمين أربع حركات الحمد لله رب العالمين inaad saddex xarakaad akhrido laakiin waxaad ilaalinaysaa un saddexda weji ee qasri waxaan u jeedaa xarakataan arbac xarakaat aw sitte xarakaat marka aad caaridka akhriyayso waa inaad tawaasun aad samayso haddaad ku soo bilowdo bismi اllaahi الraxmaani الraxiim qasri haddaad ku soo bilowdo ama xarakataan alcaalamiinna xarakataan saa un ku dhamaynaysaa qira'adaada haddaad tawasud ku soo bilowdana tawasud arba xarakaad baan ka wadaa haddaad sita xarakaad ku soo bilowdana sita xarakaad ayaad ku dhamaynaysaa si muraacaadka qira'ada loo ilaaliyo oonad intaad laba xaraka akhrido haddana aayaddii ku xigtaa afar xaraka akhrido arrintaa waad iska ilaalinaysaa caridkiina waa kaasi midka saddexaad ee jawaaska isaguna lahaa waxa weeyaan mid albedel mid albedel aynu sheegnay haddii hamzadu xuruuful mid ka soo hormarto sida aamanuu iimaanan isna xukunkaasu le aljawaaz wajaa-izun madun wa qasrun in xarakataankii lagu gaabsado in laga kordhiyo oo madun la dheereeyo dheerayntaasina arbac xarakaat sita xarakaat intii waa soo gelayaan laakiin macradkaasi arintaas waa fii macrad اlqira'ati ama fii mabxaث اlqira'aat maaha fi kuli riwaayati fi kuli qira'ati bimufradiha maaha qiraa'o walba mabxadkaygu waa gooni laakiin maxay hayde marka leeyahay wajaa'izun maddun wa qasrun bedelka saddexdaa waji oo inaad xarakataan afar xarako lix xarako akhrido fii bab qira'aat baa laga eegaya ama riwaayo walba waxay ku leedahay goonideeda ayaa loo eegayaa oo riwaayaadkaasi ama mabxadka qiraa'aadka ah laga helayo xafsan caasim waxa uu maxay hayde bedelka uu ku leeyahay alqasr in midkii abiicigaah lagu gaabsado xarakataan keliyaata in la akhriyo aamanuu iimaan yaa ayuha aladiina aamanuu inuu xarakataanka akhriyo amaa maxay qoraada kale waxay ku fii mabxathi alqira'aati laakiin waa fududdahay arrinta bedelkiyo warsh oo keliyaata ayaa la gooniya inuu maxay hde bedelka xukunka jawaaska uu siiyo jawaaizun madun waa qasrun inuu abiici ku gaabsado inuu afar xarako akhriyo inuu lix xarako akhriyo waa riwaayat warshica can naafic oo keliyata ama waana siduu imaam dabac raxmat ullahi calayhi uu sheegayo ama fii maxay hayde baaqi alqura waxay isku waafaqsan yihiin dhammaantood in bedelka qasri intii abiiciga oo keliyata lagu gaabsado warsh oo keliyata ah, khilaafiya sida imaam shaطib raxmat ullahi caleyh uu tilmaamayo wmaa bacda hamzin haabiti aw mugayarin faqasru lijamiic اlqura waqad yurwaa liwarshin muطawala warsh waxaa loo wariyaa muطawala dheerayn iyo inuu sita xarakaad akhriya wawasatahu qowm qolana waa tawasud ba u akhrido arbaca xarakaat yani faqasru waa ku jiraa lijamiic اlqura waqad yurwaa liwarshin muطawala midkiina waa ku jiraa sita xarakaat wasatahu qowmun qole uu orisay arbaca xarakaatin waa ku jiraan lixdaa maxay haydeen saddexdaa weji ayuu warsh ku leeyahay midka bedelka ama baaqi اlqura xukunkii imaam shaatib uu sheegay faqasrun ayay soo wada midka abiiciga inta abiiciga la akhriyo ayay akhriyayaan idan halkaa waxaynu ku haynaa midkii maxay haydeen munfasilka waxaan ujeedaa axkaamulmad laba xukumaynu ka soo hadalnay wujuub oo maxayhayde uu qaatay mutasilkii wujuubkana aynu sheegnay in laga kordhiyo miqdaarkii abiiciga inay quraadu isku waafaqeen waajib ay tahay laakiin miqdaarka kordhinta ay isku khilaafeen oo qaarkood ay akhriyeen arbac xarakaad ama sita xarakaad ama caasim waxa uu akhriyaya arbac xarakaat aw hamsa xarakaat quraada kale waxay akhriyeen mabxadka qira'aadka laga eegaya xukunka labaad ee jawaaska waxaa wadaagay saddex mid munfasil iyo caarid iyo bedel waxaynu sheegnay xukunkaa jawaaski inuu yahay in qasrigii xarakataankii lagu gaabsado in afar xaraka la akhriyo iyo in maxayhayde sita xarakaat la akhriyo taasa laga wadaa wajaa'izun maddun wa saddexda wejiba waa banaayihiin waana fii mabxaثi اlqira'aat marka aynu ka hadlayno ama marka aynu ka hadlayno riwaayo walba goonideeda iyadana mabxadka qiraa'adka laga helaya xafs can caasim muxuu akhriya weyan su-aashu midka munfasilka waxaanu sheegnay inuu akhriyayo afar xarako arbac xarakaat aw hamsa xarakaat sidii mutasilka midka bedelkana inuu qasri akhriyayo midka caaridkaana inuu akhriyayo saddex weji dhinac kale haddaynu ka eegno quraadu waxay isku waafaqsan yihiin caaradka in saddexdiisa weji la siiyo xarakataan arbaca xarakaat aw sita xarakaat bedelkana in la akhriyo qasri xarakataan warsha oo keliya taa ku khilaafsanoo saddex weji akhriyaya ama munfasilkaa ah waa eh, ka wada sameyn quraadu khilaafka waxaan u jeedaa khilaaf baaxadleh oo u dhexeeya weeyaan xarakataan qolo xarakataan iyo arbaca xarakaat ku yeelanaysa qolo afar keliya ta ku yeelanaysa qolo maxay hayd lix ku yeelanaysa waa xukunkii jawaaskiina waa kaasi waxaa iyaduna mudan inaynu sheegno waxaa jira tacbiiraad kutubta ama qaarkood aad ku arkayso waxaa lagu odhanayaa maalan qasir xarakataan alif ayaad maqlaysa waana isku mid qasri haddii aad maqasho waa intii miqdaarkii abiicigii in lagu gaabsado oo waa xarakataan qasri xarakataan waa isku mid alif haddaad maqashona aliftu waxaa u dhigantaa laba xarako waxaa la mida qasri iyo xarakataan iyo alif baa isku midaba arbaca xarakaat iyo tawasud baa isku mid a iyo alifaan laba alif haddii halkii alif uu yahay maxay laba xarako labadii alif waxay noqonayaan afar xarako arbaca xarakaat iyo laba alif waa isku mid tawasudkuna waa dhexdhexaado lixda iyo wuxuu u dhexeeyaa labada idan waxaa isku mida qasri iyo xarakataan iyo maxay hayde alif iyo waxaa isku mida tawasud arbaca xarakaat iyo alifaan sidoo kale waxaa isku mida alaaa alifaat saddex alif oo haddii halkii alifba ay tahay maxay haydeen laba hadday tahay waa lix xarakee noqonaysa waxaa isku mida alaaثa alifaat iyo sita xarakaat iyo maxay haydeen mad dheerayn oo xaggii ugu dambaysay ama tuul ama ishbaac idan musطalaxaadka hadda aragto qasr iyo xarakataan iyo alif waa isku mid xarakataan iyo alifaan iyo tawasudna waa isku mid maxay haydeen waxaa isku mid sidoo kale sibta xarakaat iyo tuul ama ishbaac ama med iyo alaaa alifaat malkaynu shan xarako lahayn waxay qaarkood odhanayaan fuwayqa tawasud maala ama fuwayqa alqasri ayaa la odhanayaa hadduu saddex xaraka akhri ama fuwayqa tawasud baa la odhanaya hamsa xarakaat ama waxaa la odhanaya alifan wa nisf oo kale marka mustalaxaadkaasi iyagana maxay hideen mabxadka mabxad alqira'aat ayaa laga eegaya waxaa xukunka u dambeeyey wuxuu ahaa alluzuum lusuumkana waxaa qaatay mad allaazim ayaa qaatay midka laazimku waxaynu sheegnay waa kii sukuunkiisu sukuun asli u yahay xukunkaa wuxuu qaadanayaa lusuumka waana biidkii aynu ku joogsanay oo hadda isaga laqmadiisa xukunkiisa aynu israacina insha allahu tacaala walaazimun adinku wuxuu hi raxmat ullahi calayh walaazimun in isukuunu usila waslan wawaqfan bacda maddin طuwila walaazimun walxukmu xukunku ama walmaddu madku laazimun waa laazim in usila haddii la asaleeyo asukuunu sukuunku waslan fi xaalaة اlwasl waqfan iyo fi xaalaة اlwaqfi faida xasala dalika faida xasala sukuunu haddii sukuunu faida xasala sukuunu asliyun sukuun asliya haddii uu dhaco xasilo bacda maddin bacda xarfi maddin xarfi mad gadaashi طuwila waa la dheerayna xarf midkiyo sita xarakaat ayaa la akhrin idan xukunka u dambeeya waxa weya alluzuum ama alluzuum waxaana qaatay midkii laazimkaa midka laazimku waa midka uu maxayhde xarf midkii haddii uu la kulmo sukuun labada xaaladba sugmaya sida aalan oo kale midkaasi xukunkiisu waa luzuum luzuumna waxaa laga wadaa waxaa loogu bixiyay bay idhaahdaan liluzuumi sababihi fi lxaalayn sababtiisoo sukuunkiiyo labadii xaalad sugmaya ama liluzuumi maddihi bimiqdaarin calaa miqdaarin waaxid wuxuu laasimayaa dheerayntiisu miqdaar keliyata qura'aduna waa ka siman yihiin sita xarakaad in la jiido midka laasimka ayay isku waafaqeen iskumayna khilaafin waana maxayhde wejiyada ay ka siman yihiin ama maduda ay ka siman yihiin midkaa laasimka alana ljamiic اlqura waxay akhriyayaan sita xarakaad sidaasaana markaa maddu allaasim loogu bixiyey idan halkaas inoogu dhammaadeen mududii farcigaha iyo axkaamtoodii waxaynu sheegnay saddex xukun inay leeyihiin alwujuub oo mutasilkii qaatay iyo alluzuum oo u qaatay midku laasimkii iyo aljawaas oo saddex mid ay wadaageen munfasil iyo caarid iyo bedel wailaa hunaa naktafi subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub